mana ahan xaraf kelimadaasu waa isim marba haddaad aragto kelimad awalka al ay uga jirto kelimadaasu ma ahan ficil mana ahan xaraf kelimadaasu waa isim wadaalika tusaalihi iyo mihaalkii naxwu rajuli oo kale weeye arrajuli naxwurajuli ninkii waalqulaami wiilkii yaraa waalfarasi faraskii waalkitaabi kitaabkii waalbeyti gurigii waalmadarasati iskoolkii alrajuli waalqulaami waalfarasi waalkitaabi waalbeyti dhammaan waa magacyo ma ahan afcaal xurufna maaha dhammaan waa magacyo waa asmaa waa asmaa waa magacyo alrajul ninay magac u yihi oo u tusa waxaa noogu daliil ah asha awalka uga jirta iyo kasrada aakirka uga jirta dhammaan naxwu rajuli wاlqulaami wاlfarasi wاlkitaabi wاlbeyti wاlmadarasati laba calaamo mid kasta noogu jirta awalkana waxa uga jirta al al waxay tustaa kelimaddu inay isim tahay magacta oysan wax kale ahayn oysan ficil ahayn oysan xaraf ahayn kasrada aakirka uga jirtana waa tuse inay kelimadaanu ay isim tahay oo aysan ficil ahayn oo aysan xaraf ahayn fa haadihi اlkelimaatu kelimooyinkan kulluhaa dhammaanteed asmaa'un magacyaal wey dhammaan waa magacyaal maahan afcaal malahan xuruuf maxaa u daliila lidukhuuli اlif walaami asha gelidda ay gashay fii awalihi awalkeeda awalkii ayaa calu ka gashay awalkii ayaa calu ka gashay marka matnigiiu raacay lidukuuli alifi walaan wy laakiin masaladaas qaacidadeeda shabad soo qadan oo haddii kelimad hal xaraf ay tahay waxaa loogu dhawaaqaa bismiha haddii ay laba xaraf ama ka badan tahayna bilafdiha lafdigeeda loogu dhawaaqa laakiin matnigiu iska raacay marka halkaas calaamuhuna ku sheegay laba calaamaa ku jirta kelimadahan mid kastaba ash awalka uga jirta iyo kasrada aakhirka alcalaamatu raabica alcalaamatu calaamada alraabicatu afrayda dukhuulu xarfin xaraf gelidiis weeye xarafkoo min xuruufi اlkhafdi xuruufta waxhoos dhigta ka mid ah xaraf oo xuruufta waxhoos dhigta ka mid ah kelimadda hadday gasho kelimadaasu waa ism ficil maahan xarafna maahan kelimadaasu wadaalika tusaalihii naxwu dahabtu waan tegey min albeyti guriga laga soo bilaabaan ka soo tegey ila almadrasati iskoolkiiyaan tegey fakulu mid kastoo min albeyti ka mida iyo walmadrasati ismun waa ism albeytina waa ism almadrasatina waa ism maxaa u daliila ah, maxaa u daliila waa ism lidukhuuli xarfi اlkhafdi xaraf wax hoos dhiga gelidda uu galay calayhimaa korkooda xaraf wax hoos dhigaa galay iyo weliwujuudi al al in laga hela fii awalihim awalkooda iyo weliba kasrada ah, marka saddex calaamaa ku jirta albeyti saddex calaamaa ku jirta horta min aa gashay minna waa xarfa hoos dhiga waa caamil waa camal fala kelimadda ka dambayduu hoos dhiga marka taas waa calaamad aan ku garanayno inay tahay albeyt isi calaamad labaad al a ka hormartay alna waa calaamad kale oo aan ku garanayno albeyti inay isim tahay hayla al meelaan ismayn ma gasho albeyti kasraduna waa calaamad saddexaad oo aan ku garanayno kelimaddu in ism tahay maxaa yaele ism keliyaa la hoos dhiga marka saddex calaamaan hadda ku hayna saddex calaamaan ku haynaa dahabtu ficlu wa faacilun dahab ah ficilkiiya dahab ficlu maadin mabniyu calى الsukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxala lahu min اlcraab wtaau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fii maxali rafcin faacil min albeyti min xarfu jari fiiriya xaraf dhammaantiis waa wada mabni xaraf saddex u qaybsamaa muqtasun bilasmaa'i muqtasun bilafcaali mushtarakun baynahumaa kala qaad male xaraf oo dhan waa mabni xaraf dhammaantiis waa mabni ma jiro xaraf mucraba meeshaan ku aragno mabniyun aan leenahay xaraf soo ma jeedin xaraf meeshaan ku aragno aan leenahay mabniyun hadda fiiriya marka min ay aheed hadda meesha xaa kugu qoran dahabtu min albeyti fiiri aad leedahay min albeyti mina aad leedahay maxaa loo kordhiga nuuntan qaacidada carabiga ahaa waxay tahay laba xarafoo reeban laguma dhawaaqi karo wax ku dhawaaqi karaa ma jiro laba xarafoo reeban haddii min nuuntan la reebo al hamsadaas waxaa la dhaha hamsatulwasli ayada laguma dhawaaqo markii wax ka horeeya iyo waxa ka dambeya laysku qabto oo min iyo albeyti marka laysku qabto laguma dhawaaqo hmsatulwasliga la yhah ayadu waa iska dhece meesha waa ka baxe hemsadaas lama akriyo hemsatulwasliga la yidhah waxaa isku soo aadaan nuuntii min oo reeban iyo laamta albeyti oo reeban qaacida marka waxa ah oo lagu socdaa laba xaraf oo reeban markay isku soo aadaan laba mid xarafka hore inuu yahay xaraf saxiix ilaa xuruufta siddeed iyo labaatanka xaraf oo alif ka bilaabato ya ku dhammaata saddex xaraf xarfulcilla la yidhaah alifta iyo wowda iyo yada da haddii xaraka u munaasibu ka horeeyo ya waa reebanta maxaana ka horeeya kasro wow waa reebanta maxaana ka horeeya dammo alif waa reebanta maxaana ka horeeya fatxo mar hadday sidaas yihiin xuruufulcilla la yidhah saddexdaas inta soo hartay sideed iyo labaatan saddex laga jaray shan iyo labaatan xuruuf saxiixa la yidhahda xuruuf saxiixa la marka laba xarafoo reebana isku soo aaday xaraf ka horeeya hadduu xaraf saxiixa yahay waa la kasriyaa ama waa la fadxiya xaraka la saara xarafka hore xaraka la saara ah, kan hore la xarakeeya saasaa loogu dhawaaqaa hadda fiiri min iyo laam waa laba xarafoo saxiixa waana reebayi waa isku soo aadeen soo maa kan horaa xaraka la saara xarakadii fadxa laga dhigay fadxada waxa loo doortay waa fududa iyadu ah, min albayt ale Ah, min albeyt waa fududa xoogaa marka mintii oo awal nuuntu noo reebaneed fadxada maxaa keenay iltiqaau saakiniin takhallusan min iltiqaa'i saakiniin fakasho iyo ka cararid laga cararaa laba xarafoo reeban inay kulmaan laakiin sidaas waxaa ka duwan labada xaraf xarafka hore hadduu yahay xarfu cilwa waa alif ama waa ya kasra ka horaydo ama waa wow dama ka horeydo hadduu xarfa cilo yahay xaraf ka horeeya waa la iska xadfaada waa nuuca qaabkaasaa loola dhaqmaa laba xarafoo kaleo reebal isku aada ah, iltiqaau saakiniin la yidhaha iltiqaa waa kulmid laba reebanaa kulmeen soo maahan hadduu midka hore saxiix yahay xurrika isagaa la xarakayna hadduu xarf cilo yahayna xudif waa la xadfaa hadda marka nuun iyo laam reebana isku soo aaday nuuntu ma xaraf saxiixa mise waa xarf cilo waa xaraf saxiixa khalaas xurika waa la xarakayna xarakadii maanta fatxa laga dhigay lima likhifatiha waa fududa marka waxaan leenahay marka icraabta fiiriya haddaan intaas fahnay waxaan leenahay dahabtu min albeyti dahabtu ficlu wa faacilun min albeyti min xarfu jarin mabniyun cala sukuuni ilaa min waa in sukuun la saara waa reebaneed min waxurika bilfatxati takhalusan min iltiqaa'i saakiniin waa la xarakeeyey oo fadxa la saaray cararid laga cararayo laga fakanayo laba xarafoo reeban inay kulmaan saasaa leeda min xarfu jari mabniyun cala alfatxi waxaa min xarfu jari mabniyun cala sukuuni wa xurika maxaa fadxa loogu xarakeeyey takhallusan min saakiriin marka minta waa reebaneed nuuntuye waxaa laga cararayey laba reeban inay kulmaan albeyti ism majruur bmin وcalaamaة jari kasraة ظaahiraة في akhir aljar wاlmajruur mutacaliq bdahab ilى اlmadrasati ilaa xarfu jarin fiiriya ilaa maxaa u dambeeya ilaa alif reebana u dambeeya ilaa alif reebana u dambeeya ilaa alif reebana u dambeeya almadrasati hamsadan hamsatulwasbiyaa la yidhaha waxa ka horeeya iyo waxa ka dambeeya marka laisku qabto iyadu meesha waa ka bixi marka aliftii reebaneed iyo laam reebana isku soo aaday iltiqaa saakanayn wey laba reebana isku soo aadeen mid ka horeeya laakiin waa xarfcilla maanta soo maaha alifkaa la goyna xagga laga goyna qoraalka la goyma qoraal ka daba noo qoranta fiiri laakiin maxaan dhahayna markaa akrayna ilal aan leenna ilal madarasa dhihi mayna ilaa madarasa ha ma akrayna alifta dhawaaqa xaggiisan ka jarayna laakiin qoraalka ka jari mayna leenahay ilal madarasad ilal labada laaman isku qabayna ilal iska goynayna alifka xayra waa xarfu cilo waxaana ka daba maray xaraf kaloo reeba isagina waa xarfu cilo reeba khalaas ila almadrasati ilaa xarfu jarin mabniyun calىa sukuuni اlأlif اlmaxduufati lafdan ahaabitati khadan wa waqfan waxaan leenahay ilaa xarfu jarin mabniyun calىa sukuuni اlأlif اlmaxduufa alifta la xadfay a sukuunsan lafdan dhawaaq xaggiisa laga xadfo ahaabita ah. waa sugan tahay alifto hadan xagga qoraalka iyo wa waqfan markii lagu joogsanaa ilaa alale marki lagu joogsana marka la qoraayona alifta waa noo qoranta waa noo qoran almadrasati ism majruuru bilaa wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi aqr aljaar wاlmajruuru mutacaliqun bidahabti fakulu mid kasta oo min albeyti ka mid a walmadrasati ka mid a ismun waa isim lidukhuuli xarfi lkhafdi xaraf oo hoos dhiga gelidda uu galay darteed uu isim ku yahay saasaana tusayda ism yahay albeyti almadrasa calayhimaa korkooda uu galay xaraf walo waliwujuudi al iyo al in laga helay fii awalihima awalkooda al mar haddii awalkooda laga helay waxaan leenahay waa ism wa xuruufu اlkhafdi waa kuwaana wa xuruufu اlkhafdi hiya xuruufu اlkhafdi min weeye walahaa macaanin walahaa minta macaanina u sugnaatay xuruufulkhafdigu waxyaalaha ugu muhiimsanay ka mid yihi macaanida xuruuftuna naxwada waxyaalaha ugu faa'iidada badanay ka midta bal usuulkay macno ka gashaa bal ijtihaadka mujtahid qofku noqonaya macno ka gashaa oo laga tixgeliya oo la ictibaariya waa aaday u muhimt maxaa yeeley macaanidaa isku bedeshay macaanidaa isku bedeshay minta macaani aad u badanay leedahay sideedana haddaad rabto xuruufta meeshay rabaan ha galeen xaraf macnihiis inaad barato muqnulabiib ibnu quda uu iska leeyahay ibnu hishaam oo xaashiyada dusuuqi la socotaa la qaataa markaasaad ka dhargeydaa xaraf macnihiis kitaab la maal eguma jiro xuruufta macaanidooda kutubta ka hadasha ugu balballaaran uguna caddaan badan uguna faa'iido badan muqnu labiib wey kitaabkii la yidhi ibnu hishaam maxaad qur-aanka u ixraab weydo tafsiir u ixraab weydo markaasuu yidhi muqnulabiibaan qoray oo ixraab qur-aan iyo wax ka badan ba dhex yaallin qofka in loo meeriyo iraab waxa uga fiican inuu muqnulabiib barto asagaa wax walba exraabanaye wax walbana macnahooda gara kareen markaas marka muqnulabidaa la aadaa xuruufta macaniga hadaad barato ayadoo xaashiyada dusuuq la socoto minta شhan iyo toban macno u sheeg muqnulabiidku شhan iyo toban macno u sheeg annaga saddexan maanta qaadayna insha allah saddexdis waa yaryaraysayna yaysan nagu margeni walahaa minta macaanina u sugnaadeen minhaa waxaa ka mida alibtidaau bilaabasho minta waxyaalaha faa'ideed waxaa ka mid ah meel wax ka bilowdeen naxwu saafartu waan safray min alqaahirati magaalada qaahira ee caasimada masar ah ayaan ka bilaabay safarkayga halkaasaan ka dhaqaaqay marka fiiri ibtidaaga ibtidaaga ama bilowga aymintu tusaydaa wuxuu u qaybsamaa labo ibtidaa makaani ah iyo ibtidaa zamaani ah makaan wax ka bilowdeen iyo zaman wax ka bilowdeen labadaba waa tus hadda miaalkan waa maxay waa ibtidaa makaaniy waxayna tuseen mintaanu makaankii socodku ka bilowday safartu waan safray halkaad safarkaaga ka bilowday min alqaahirati qaahiran ka bilaabay waxayna tusaydaa mintaasu ibtidaa'i makaaniy ah, meel safarku ka bilowday oo makaan ah waxaa la mid ah oo ay tustaa ibtidaa zamaani ah ibtidaa oo zamaani ah ayay tustaa oo minta macaanideeda ka mida lamasjidun usisa calaa taqwa min awali yowmin fiiri lamasjidun masjid masjidkoo usisa calaa taqwa alla kacabsi lagu aasaasay goormaa lagu aasaasay min awali yowmin maalinkii ugu horreeyey laga soo bilaabo fiiri zamankii ugu horreeyey dhagaxa la dhigaayey markaasaaba alla kacabsi lagu dhisa min awali yowmin maxay tusay mintaasu ibtidaa'i bilaabasho oo zamani zamon wax bilowdeen min awali yowmin marka minta macaanideeda waxaa ka mida ah ibtidaa'i ibtidaa'igiina muxuu qaybsamay ibtidaa makaani iyo ibtidaa zamani waxaa tiraa safartu ficlu wa faacilu saafar ficlu maadin mabniyu cala sukuuni litisaali bidamiiri rafci اlmutaxarik laa maxala lahu min alraab wataw damiiru muttasilu mabniyun cala dami fii maxali rafcin faacil min alqaahirati min xarfu jarin mabniyun cala sukuuni waxurika biاlfatxati takhalusan min iltiqaa'i saakinayn alqaahirati ismu majruuru bmin wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi akir aljaar wاlmajruuru mutacaliqun bisaafartu horana usoo sheegnay mutacaliqun iyo mutacaliqaan labadu banaan yihiin mutacaliqaan inay siiba fiican hadda alqaahirati waa ism waa hubnaa meeqa calamaan ku haynaa horta min xaraf oo min xuruufilqafdi waa ka hormaray alna waa ku jirtaa kasrana waa aakirkay ka saaranta saddex calaamaa ku jirta saddex calaamaa ku jirta waxaan rabnaa minta calaama midda macaanida ay min faa'iidaydo inaan saddex macno ka qaadanno hadda hal macnaan qaadanno ibtidaa'i laba u qaybsama waa hal xabo asagu waxaan ku daraynaa waxay faa'iidaydaa mintu libayaani ljinsi jinsi bayaanu ljinsi inay jinsi caddaydo mintu macaaniday faa'iidaydo waxaa ka midoo ah laba noogu ah waxay mintu u sugnaataa libayaani اljinsi jinsi in la caddeeyo fajtanibu rijse min alawhaani firi fajtanibu ka fogaada arrijsa qurunka ah ilahay hadda qurunka xuu yahay min alawhaani ahdhe ah, jinsigaana la caddeeya firi jinsi awal mujmalu ahaa fajtanibuu ka fogaada arijsa qurunka haye rijsigu waa jinsi qurun waa badanye wax alla waxaa qurunaho dhanbu ka dhexeeya magacaan waa jinsi mintaana noo caddayna ka dambayda min alawhaani xaalu yahay jinsiga rijsi laynii sheegaa wuxuu yahay waa awhaan sanamyaal la cabdowe marka fajtanibuu fiiriya alfaau bixasabi maa qablahaa ijtanibuu ficlu amrin amar gacantii hore ardadii joogta waa yaqaaniin wاlmru yubnaa calىa maa yusaw bihi mudaaricu waa haystaan qaacidadaas waxaa leedaha marka ijtanibuu afcaalkamsa ka timid afcaalkamsana waxaa lagu jasmi jiray xadfu nuun haye amarkaana xadfu nuunan ku binaynayna ijtanibuu ficlu amrin mabniyu calىa xadfu nuuni wa waawljamaacati ijtanibuu faacil mabniyu calى sukuuni fi maxali rafcin alifta ka dambayda ijtanibuu wاlalifu faariqaة bayna waawilmufradi wa waawiljamaaca aliftaas waxaa lagu yaqaanaa waxaa ka horeeya inay waawljamaacata inay wow kale tahay kala sheegtaa ijtanibuu arrijsa mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirih min alawhaani waa kana maxalshaahidka mintaas maxay noo faa'iidayne libayaani اljinsi jinsigii oo rijsiga ahaa ay noo caddayd qurunka ka fogaada hadda qurunka waa maxay ma doofaarka ma eeyaha ma taarikusalaadnimada warmaya marka min alawthan waa sanamyaalka adi wa laga hadla rijsigi laydin kaga digay waxaa lagu caddeeyey oo lagu fasiray waa sanamyaal min alawhaani ah marka min alawhaani min xarfi jarin mabniyin cala sukuuni waxurika bilfatxati takhalusan min iltiqaa'i saakinayni alawhaani ismu majruur bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaar walmajruur mutacaliqun bijtanibuu mayl qalo aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inan kaa'inan xaalun min alrijsi marka taas inaan la gaarinaa dhacdee bal horta meeshaanan ku joojayna meeshaanan ku joojayna min alrijsi waa inaan jaarmajruurka la ecraabo bal hadda xaalo inuu dhacay ta loo kaadiyo hadda mintii meeqa macnaan u haynaa laba macno kan koowaadu ah ibtidaa'iya iyo ka labaadu ah libayaani اljinsi macnaha saddexaad waxaan leenaha tabciidiya mintu waxay faa'iidaydaa bimacnaa bacdi gabalnimo bimacna albacdi tabciid waa gabalayn minhum man kalama allaahu tilka rusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdi ilaa wuxuu yidhi minhum rususha waxaa ka mid a ah, man gabal kallamnaahu kallama allaahu dhe minhum rususha waxaa ka mid a ah, man gabal kalama allaahu ilaahay uu la hadlay minhum bacdi ka mida wey rusushii o dhan toos alla ulama hadlay minhum man kalama allaahu minhum rusushii waxaa ka mida man gabal kalama allaahu ilaahay la hadlay waxaa la mida wa min annaasi man yaquulu aamana billahi bilyowmi alaakhiri wama hum bimuminiin wa min annaasi dadkii bacdi ka mid ah maaha dadko dhan dadkii gabal ka mid ah minaas man yaquulu waa gabal leh aamana bilahi wbilyawm اaakhir ilaahiyo qiyaamo waa rumayn wamaa hum bimuminin muminiinna maahana ogow waa munaafiqiini dadka gabal waxaa ku jira afka kale ilaahi iyo qiyaamo waa rumaysan iyadoon rumaysnayn wa min annaasi man yaquulu wa min annaasi dadka qayb ka mida mintaan waxay faa'iidayday tabciid gabal maahan dadkii oo dhan waa bacdi meeqaan haysanaa saddex macno ka gudbi mayno waa yaryaraysayna ah, minta macaanideeda oo shan iyo tobankaa saddexdaasaa ka mid mida ah, ibtidaa'iya bayaaniya tabciidiya wa ilaa ilaa ah ka mida xuruufulkhafdi min macaaniihaa ilaada macaanideeda waxaa ka mida alintihaau dhammaasho meel wax ku dhammaadaanoo ku yooloobaan yoolka iyo nihaayada wax ku dhammaadaanay tustaan naxw saafartu waxaan u safray ilaliskandariya magaalada iskandariya laydhaha masar ku taalla halkaasaan u safro safarkaygu ku dhammaaday hadda fiiri alskandariyatu waa isim saddex calaamaa ka muuqata horta xaraf oo min xuruufi lqafdiyaa ku jira oo ka horeeya waa ilaa alna waa ku jirtaa waa calaamad labaad kasrana aakirkay ka saaran tahay waa calaamad saddexaad waxaan leenahay aliskandariya marka shaki male waa ism midda labaad ilaadaanu maxay noo faa'iidayday safarkii inuu ku dhammaado iskandariye intihaa ay noo faa'iidayday intihaa'iyay faa'iidayda ilaadu marka macaanideeda waxaa ka mid a intihaa dhammaasho laakiin ilaa waa macno badanta aaday u macaani badanta sideed macno uu muqnu labiibka uu ibnu hishaam ku sheegay sideed macno inay leedahay ilaadu keligeed laakiin saddexaan ka qaadayna saddexaan insha allah qaadayna saddexdaa mid waashiqoa noo sheegay waa intihaa laakiin intihaagu laba u qaybsamaa intihaa zamaani ah iyo intihaa makaani ah labadaas u qaybsamaa intihaagu muxuu u qaybsamaa labo intihaa zamaani ah iyo mid makaani ah kii makaanigaha shiikha noo miaaliyey saafartu waan safray ila aliskandariyati waa makaan wax ku dhammaadeen soo maha subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid اlxaraami ila اlmasjid اlaqصى halkee isrihii nabigu ku dhammaaday masjid اlaqصى kadib mixraajkaa bilowday soo ma jeedin waxaa jira intihaa zamaani zaman wax ku dhammaadeen kutusa wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajri uma atimu siyaama soonka dhammaystira halkee ku dhammaana ila leyli habeen intii laga gaaro habeen haddii la gaaro soon sharciga maa jiro maya daqiiqadda ugu horrayda habeen markuu yimaado soon waa dhammaana waa meesha soonku ku dhammaana uma atimu siyaama ila leyli atimu siyaama soonka dhammaystira ila leyli atimu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni afcal hamsu ka yimid ficlu amrku atimu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni laa maxal loo min wa waaw jamaacati faacil mabniyun cala sukuni fi maxali rafci wاlalifu faariqaة bayna waawi lmufradi wa waaw ljamaaca atimuu asiyaama soonka dhammaystira asiyaama mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi akiri ila leyli ilaa xarfu jari mabniyu calى sukuuni اlأlif اlmaxduufa lafdan lafdan ahaabitati khadan wa waqfan alifti waa la xaj ila اleyl laa maxal lahu min alcrab alleyli ism majruuru blaa wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii akhiri aljar wاlmajruuru mutacaliqu biatimu marka hadda ilaa leyl ilaada ku jirtaa intihaa dhammaashayna tuseen laakiin waa intihaa zamaniya zamanka soonku meeshuu ku dhammaana waqtiga soonku meeshuu ku dhammaana taasu waa intihaa macnaha labaad oo aan qaadanayno oo ay faaiidaydo oo ay faa'iidaydo ilaa macnahay faa'iidaydo waxay faa'iidaydaa macno la yidhaahdo bimacnaa maca bimacnaa maca ay noqotaa ah. bimacnaa maca saasay noqotaa bimacnaa maca saasay noqotaa bimacnaa maca faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi faqsiluu mayra uu ilaah yidhi mayra markaad weesaysaydaan dhaqa wujuuhakum wejiyaalkiinna dhaqa wa aydiyakum gacmihiinnana dhaqa ilaalmaraafiqi maahan ilaa xusullada laga gaaro maahan hadday saas noqo laheed waxa weeye intaasaa gacanta la mayri lahaa xusulka ka sokayna laakiin waa maxay intihaa maahane waa bimacnaa maca ilaalmaraafiqi maca almaraafiqi ayadoo xusulku ku jiro inta la mayrayo ilaalmaraafiqi maca almaraafiqi ayagoo xusulladu ku jiraan suxulka waa lagu danaa qaybta la maydhaayuu ku jiraa saas darteeda nabigu sala allahu calay wasalam uu biyaha ku wareeji jir markuu mayra xusulka oba ku wareeji jir faqsiluu alfaau bixasabi maa qablahaa iqsiluu ficlu amrin mabniyun calaa xadfi nuuni laa maxala min alraab wa waaw ljamaacati faacil mabniyun calaa sukuuni fii maxali rafcin alwaaw alalifu faariqaة bayna waawi lmufrad waaw ljamaaca wujuuha mafcuul bihi mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akhirihi wujuuha mudaaf kum wاlkaafu mudaaf ilayhi mabniyu calى dami fi maxali jarin wاlmiimu calaamati jamci dukuur وeydiyakum alwaaw xarفu caطfin eydiya macruufu calىa wujuuha wاlmacduufu calى اmansuubi mansuubu وcalaamaةu naصbi fatxatu daahiraة fii akhirihi eydiya mudaaf wlkaafu mudaaf ilay mabnuu cala dami fii maxali jarin walmiimu calaamatay jamci dukuur ardadii horay u joogtay way fahmi karaan intaan waa kii dadaalay laftirkiisu maahan dhammaan ila almarafiqi ilaa xarfu jari ilaa xarfu jarin mabniyun ala suku mabniyun calaa sukuuni alif اlmaxduufati lafdan ahaabitati hadan wawaqfan almarafiq ismu majruurun bilah wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacalliqun biiksiru halkaasna waxaan ku qaadannay ilaa oo faa'iidaynayda bimacnaa maca midda saddexaad tawkiiday faa'iidaydaa tawkiid tawkiid ayay faa'iidaydaa tawkiid ayay faa'iidaydaa aimada gobolaa sheegeen waxay yidhahdeen qiraa'o waxa weeyaan waxaa jirta af'idatan min annaasi tahwaa ilayhim tahwaa ilayhim tahwaa oo la kordhigo qiraa'adaas qiraa'adaas haddii la qaato ilayhim ilaada ku jirtaa tawkiiday faa'iidaynaya qur'aanka lama yidhaahdo zaa'idaa ku jira waa iska ilaaliya laakiin carabiga zaa'ida la yidhahdo tawkiidkaas marka la cabirayo carabiga waxaa la yidhaha xarafkan waa xarfujal zaa'ida laakiin qur'aanka lama yidhaahdo zaa'id tawkiid aa la yidhahdaa oo qur'aanka xaraf zaa'idaa ku jiraa la iska ilaalina ta'aduban maca kalaamillaahi wey marka macnaha saddexaadna waa tawkiidkaas saddex macnaan u sheegnay ilaa waana ka gudubnay wa can xuruuftii xurufulkafdi waxaa ka mid ah can can ayaa ka mid ah wa min macaaniiha macaanideeda waxaa ka mida almujaawasatu gudbid gudbid ayaa ka mida mujaawaza naxwu ramaytu sahma leebkii waan tuuray canilqawsi qaansadan ka tuuro ka gudbiye mujaawaza ramaytu waan tuuray waa gemay asahma leebkii canilqawsi qaansadiyan ka tuuroon ka gemay ramaytu ficlun wa faacilun ramaytu ramaa ficlu maadi mabniyun cala sukuuni litisaalih bidamiiri rafci lmutaxarik laa maxal lah min acraab wa taau damiiru muttasilun mabniyun cala dami fii maxali rafcin faacil asahma mafcuul bihi mansuubu calaamatu nasbin farcatu daahiratun fii aqili can ilqowsi can xarfu jarin mabniyun cala sukuuni waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa saakiniin can ah. nuunta waa reebanta maxaa loo saaray ani canilqaws cani waxaa loo leeyay xaraf reebana ka dambeeya laba xarafoo reebanaa kulanta marka mabniyun cala sukuuni leedahay canilqaws can xarfu jarin mabniyun cala sukuuni waxurika bilkasrati takhalusan min ibtiqaa'i saakinayn alqaws ismun majruurun bican wacalaamatu jarihi kasratu daahiratun fii aqili hadda waxaan leenahay alqaws waa ism saddex calaamaa ka muuqata xarfun min xuruufi اlkhafdi waa ka horeya waa can alna way ku jirtaa waana kasrana waa saaranta alqawsi waa ism cantaanu maxay faa'iidaynaydaa waxay faa'iidaynaydaa qawsku waa ushii saas u soo galoolneed sahmiguna waa leebkii saarnaa leebkii qaansadan waa ka tegey waa gudbay mujaawasay faa'idaynaydaa mujaawasay faa'idaynaydaa mujaawasa ayay faa'iidaynaydaa mujaawaso maxaa la yidhaah mujaawasa maxay tahay macnaheedu mujaawasa luq ahaan waa albucdu istilaax ahaan bucdu shayi can بها bihaa waxaa la idhahdaa shay inuu ka fogaado isimka canta lagu hoos dhigay hadda fiiriya isimka canta lagu hoos dhigay waa kee waa alqawsi soo maaha yaa ka fogaaday qaansadu yaa ka fogaaday leebkii kor saarnaa ayaa ka tegey lagu dhacay soo ma jeedin marka maxaa la yidhaha xagga istilaaxaan mujaawasa bucdu shayi can ilmajruuri bihaa biwaasitati iijaadi masderi waxaa la idhahdaa shay inuu ka fogaado isimka canta lagu hoos dhigay bucdu shayi can ilmajruuri kan la hoos dhigay bihaa canta lagu hoos dhigay bal intaa ku gaabso canta macaani badan ayay faa'iidaydaa canta macaani badanay faa'iidaydaan ibnu hishaam muqniga toban macno u sheeg laakiin saddex aan ka qaadano saddex macno aan ka qaadanno si aan u yaryarayno macnaha koowaad shaarixan noo sheegay mujaawaso weeye macnaha labaad macnaa bacda wey macnaa bacda bacday la macnota dabaqan can dabaqin dabaqan can dabaqin bacda dabaqin wey Ah. la tarkabunna waad koraydaanoo koraydaanoo koraydaan dabaqan xaalo can dabaqin bacda dabaqin xaalo kale ka gadaal aha marka bimacnaa maxay noqotaa bacd sidaasay noqotaa camaa qaliilin layusbixunna naadimiin camaa qaliilin bacda qaliilin wey ah. in yar kadib layusbixunna waxay noqon doonaan naadimiino kuwa shanlaayo camaa qaliilin can iyo maa wey cantaan maxay faaidin bimacnaa bad camaa qaliilin bacda qaliilin in yar kadib layusbixuna naadimiina camaa qaliilin la yusbixuna naadimiina suuraة اmuminuun dabaqan can dabaqin waa lami taasuna waxay noqotay waa maxay maxay faa'iidaydaa bimacnaa bacd macnaha saddexaad bimacnaa calaa ay ku timaada cantu bimacnaa calaa waman yabkal faina maa yabkalu can nafsihi waman yabkal qofkii baqiila xoolihiisa wax ka bixin diida faina maa yabkalu wuxuu ku baqiilayaa can nafsihi calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda isaga bukliga isku dhibaya maxaa yeele isaga ajarku ku yaraana waman yabkal faina maa yabkalu can nafsihi calaa camti maxay noqotay bimacnaa calaa bimacnaa calaa camtu saddexdaas macno aa ka mida macaanida ay faa'iidaydo canna waa ka gudbi alqawsi hadda fiiri alqawsi waa isim saddex calaamaan ku haynaa horta xarfun min xuruufi اlkafdiga ka horeeya waa can alna way ku jirtaa kasrana aakhirkay ka saaranta wa calaa xuruufulkafdiga calaa a ka wmin macaaniihaa calaa macaanideeda waxaa ka mida alisticlaa kor noqosho calaa macaanida ay faa'ideedo waxaa ka mida isticlaa kor noqosho naxw sacidtu sacadtu maaha sacidtu waa facila sacida weeye ficilku facila sacidtu waan koray calaljabali buurtii korkeedaan koray sacidtu waan koray calaljabali buurtii korkeedaan koray sacidtu ficlu wa faacilu sacid ficlu maadin mabniyu cala sukuuni liitisaalihi bidamiiri rafci mutaxarik laa maxal lah min alcraab wataau damiiru mutasilu mabniyu cala dami fii maxali rafcin faacil cala ljabeli calaa xarfu jari mabniyun ala sukuun mabniyun calaa sukuuni اlif اlmaxduufati lafdan athaabitati lafdan wa khadan ah. hmm? ahaabitati khadan wa waqfan aljabali ism majruuru bcalىa wa calaamaة jari kasraة ظaahiraة fi akhiri aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bsacida bisacida calaa calaa ayaa ka hormartay aljabali hadda aljabali waa ism waxaa noogu daliila saddex calaamo kow xarfu min xuruufi اlkhafd aلثaani al ayaa gashay aلثaaliث waa kasrada calaada macaanideedu ay faa'iideydo waxaa ka mida ah isticlaa isticlaa luqatan waa alculuwu wاlirtifaacu isticlaa maxaa la yidhahdaa luqatan alculuwu wاlirtifaacu istilaax ahaanna maxaa la yidhahdaa isticlaaga maxaa la yidhahda istilaax ahaan tafawuqu shayin cala almajruuri biha tafawuqu shayin waa in shay ka sara maro cala almajruuri bihaa isimka lagu hoos dhigay calaada waa in wax ka koreeyaan hadda sacidtu cala aljabali buurtiyaan korey buurta yaa ka koreeya qofkiyaa ka koreeya soo maaha marka istilaaxaan maxaa la yidhaha isticlaaga tafawuqu tafawuqu tafawuqu shayin cala almajhuuri bihaa isimka calaada lagu hoos dhigay waa in shay ka koreeyo kaasaa la yidhaahdaa kaasaa la yidhaahdaa macaani badan ayay faa'iidaydaa waxaana ka mida isticlaam mihaalkeedina waabaka hadda aljabali waa isim maxaa noogu daliila saddex calaamood xarfun min xuruufi اlqafdi waa ka horeeya waa calaa alna waa ku jirtaa kasrana waa aakhirkay ka saaranta waaye calaa macaani badanay faa'iidaydaa sagaaluu sheegay ibnu hishaam muqniga laakiin bal saddex aan ka qaadano kii koobaad waa qaadannay oo waa isticlaa waa qaadannay oo waa maxay waxaan ku qaadannay kii koowaad isagoo isticlaa'a miaalka uu sheegay shiiku ka labaad waa bimacnaa fii bimacnaa fii ayay ku timaadaa darfiyo wey bimacnaa fii darfiyay faa'iidayda calaadiya darfiya faa'iidaynay bimacnaa fii ay noqotaa calaad miaal wadakhala المدينة على xiini gaflatin min ahliha wa dakhala nabi muuse wuu galay almadiinata magaaladiiyuu galay magaaladiiyuu galay calaa xiini gaflatin fii xiini غفلة wakti oo kaflo dhexdeedu galay waktigii dhexdiisuu galay waa bimacnaa fii calaa xiini gaflatin fii xiini gaflatin halmaansho iyo moogganaasho waqtigeed waqtigaas dhexdiisa ayuu galay calaadaas waa bimacnaa fii watabacuu maa tadlu shayaadiinu calaa mulki sulaymaana fii mulki sulaymaan ah, nabi sulaymaan mulkigiisa dhexdiisa ah, waxa ay shayaadiintu akrinayaan oy ka sheegayaan macnaha saddexaad oo calaa ku timaada bimacnaa canay noqota bimacnaa can mujaawasay faa'iidayda macnihii can aan ku soo qaadannay calaadu marmaray ku timaaddaa shaacirka yaa yidhi idaa radiyad calaya banuu qushayrin lacamrullaahi acjabanii ridaaha wuxuu yidhi idaa radiyad calaya banuu qushayrin idaa radiyad raadi hadday ka noqoto calaya calaa ah, waxay hoos dhigtay yaa-ulmutakalim calaa markaasa alifti inta ya loo bedela laisku idqaamay labadii ya-ooda calaya aad leeda calaa iyo ya sooma jeedeen calaya hadda calaadaan u xifaday bimacnaa can oo waxay tahay xaggayga hadday raalli ka noqdaan maahan korkayga hadday raalli ka noqdaan maaha xaggaygaad leeda idaa radiyat calaya banuu qushayrin hadday xaggayga raalli ka noqoto reer bani qushayr lacamrullaahi acjabanii ridaaha baaqi ahaanshaha ilaahay baan ku dhaartaye waa i cajabgelinaya riradeedu waa aad u i cajabgelinaya soo uma jeeda marka calaya micnaheedu waa can canii wey macnaheedu canii xaggayga hadday raalli ka noqdaan marka calaa saddexdaas macnaan ka qaadanaynaa sagaal macnay tustaahe kan koowaado isticlaa'a kan labaad oo ah bimacnaa fii kan saddexaad oo bimacnaa can ah saddexdaas aan ka qaadanayno wa fii waxaa ka mid ah waxaa ka mid ah xuruuf اlkhafdi fii a ka mid a ah. fii waa xarfun min xuruuf اlkhafdi xuruufta xuruufulkhafdi uu ka mid yahay wa min macaaniyaha macaanideeda waxaa ka mid ah adharfiyatu waalnimo dharfiya darfiya ka mida macaanideeda darfiya naxwu almaau biyihii filkuusi koobkay ku jiraan alkuus waa weel biyaha lagu cabo inaaun bicurwatin ow bikayri curwatin yushrabu bihi اlmaa waa weel dheg leh ama aan dheg lahayn oo biyaha lagu cabo waa koob koob wey ama galaas weel biyaha lagu cabo oo dheg la qabta leh ama aan dheg lahaynoo dhexda la iskaga dhow labadaba waa la yidhahdaa kuus ah, almaau biyihii filkuusi koobkay ku jiraan ah, koobkay ku jiraan marka alkuus waa saas mucjamlusiidka fiiri mucjamlusiidku asagu waa soo gaabin oo wuxuu leeyahay inaaun um bicurwatin yushrabu bihi ah, waa weel oo waxa weeyaan dheg leh oo biyaha lagu cabo laakiin lisaanu carabka ka ballaaran asalna ah kitaab weyn oo marjic luqada u ah markaa isagaa sheegaya in koob dheg inuu leeyahay aysan shardi ahayn ee kuusa la dhigi kara isagoon dheg lahayn isagoon xataa dheg lahayn marka waxaad tira almaau bihi filkuusi koobkay ku jiraan almaau mubtadau marfuucu biاlibtidaa'i wa calaamatu rafci damatun daahiratun fii aakhirih filkuusi fiihi xarfu jarin fiihi xarfu jarin mabniyun calaa sukuuni lyaai اlmaxduufati lafdan mabniyun calaa sukuuni lyaai اlmaxduufati lafdan ahaabitati khadan wa waqfan laa maxala laha min arab laa maxala min acraab fiidu iyadu maxalka icraabka ma leh waa mabni alkuusi ismu majruurun bifi calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljaaru oo ah fiida iyo walmajruuru oo ah alkuusi aljaaru walmajruuru mutacalliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainu kaa'inu khabar maxduufa oo waajib loo xadfayo mar hadduu khabar dhaco jaarmajruurka hadda waxaan leenahay alma horta waa ism hal calaamadaha ku jirto waa maxay al al aa ku jirto soo ma jeedaan alkuusina saddex calaamaha ku jirto saddexaa ku jirto horta xarfun min xuruufi اlqafdiga ka horeeya oo ah fii alna waa ku jirtaa kasrana aakirkay ka saaranta saddexaasaa ku jirta fiidan maxay faa'iidaynaydaa darfiya darafnimadu waa weel darafnimadu waa weel waa shay wax ku dhex jiraana la yidhahdaa daraf shayga wax ku dhex jiraan ah. ayaa la yidhahdaa daraf daraf macnaheedu waa weel marka koobku de waa weel xaqiiqo ah oo wax ku dhex jiraan biyihiiaba ku dhex jiray sooma maa fiidaana macnahaadna tustay fiida ayaa macnahaasna tustay fiida macaani badan ayay faa'iidaydaa oo toban gaarayda sida ibnu hishaam muqniga uu ku sheegay muqnulabiibka toban macno laakiin saddexaan ka qaadanayna insha allah macnaha koowaad waxaa noo sheegay shiika oo ah waa darfiya macnaha labaad waa sababiya sababiya sababiya bukhaari muslim waxaa ku sugan dakhalat imra'atun innaara dakhalat imra'atun annaara fii hiratin dakhalat imra'atun annaara haweenayaa naarta gashay fii hiratin fa bisababi hiratin bisad ama mukulaal sababteeday naarta ku gashay oo waa maxay meelay ku xirtay cunto ma siin iyo cabitaan mana sii dayn duurkeeda ha gasho halaqyada ha cunteen meelay ku xirtay mana quudin mana sii dayn gaajo u dhimatay cadaabka alla ugu tuuro bisadaas ay dhibaatada u geysatay dalat dakalat imra'atun annaara fii hiratin marka fiidaan maxay faaidayna sabab sababtay naarta u gashaan naloo sheegaa fii hiratin fa bisababi hiratin dakhalat imra'atun annaara marka fii hiratin fiidaas waxay tusaydaa sabab sabab sababu dukhuuli naar sababtay haweenaydasu naarta ku gasha marka fidaas maxay faa'iidayday sababiya sababiya sabab sababay faa'iidayday sababiya macaanideeda labada ugu caancaansan labadaasaan iskaga gaabsanayna labadaasa ugu caansan macaanideeda macaanideeda labadaasaan kaga gaabsanayna insha allah maxaa yaele macaanideedu tobanay gaarayda badan hmm luqatan xagga darafka waxaa la ydhaha alwicaa luqa ahaan luqa ahaan waxaa la ydhahdaa alwicaa istilaax ahaanna waqtun ow makaanun dumina bimacnaa fi a la ydhahdaa darafka xagga luqada waa alwicaa waa weel istilaax ahaanna waqtun ow makaanun dumina macnaa fi waa waqti ama makaan oo macno fii la dhex geliyey alfiyada saasuu yihahda adarfu waqtu aw makaanu dumina fi biiraadin ka hunamku asmuna u yihahda waruba waruba wa ruba xuruufu lkafdi waxaa ka mida ruba ruba ayaa ka mid a wa min macaaniiha taqliil macaanida ay faa'iidaydana waxaa ka mid ah yarayn yarayn aa ka yarayn aa ka mida loo macnayba tustaa rubadu waa taqliil iyo takfiir ma ahan xuruufta macaanida badan ma ahan xuruufta macaanida badan ayada dhan macnaheedu waa labadaas bis macno kale ma tusto ibnu hishaamna muqniga labadaas ugu sheega bis ataqliil watakfiir macno kale mabale weliba wuxuu leeyaha takfiirkaa ku badan taqliilku kuma badno laakiin waa masalo khilaafiya bayna nuxaa bayna nuxaaq laakiin wuxuu leeyahay aadaan ugu khilaafaynaa qolada yidhi taqliilay faa'iidaydaa keliya wakadaalika waxaan ku khilaafaynaa qolada yidhahdeen tagsiir keliyay faa'iidaydaa taqliilay faa'iidaydaa laakiin waxaan leenahay taqliilay ku soo aroortaa marar yar wax badanna tagsiiray ku timaadaa badinin ayay faa'iidaydaa yaraynna waa faa'iidaydaa labada macno ay leedahay labada macno ay leedahay labada macno wuxuu ku yidhi shiiqu wa min macaaniiha waxaa ka mid a ah attaqliilu yarayn naxwu ruba rajulin kariimin qaabalani ruba rajulin nin la arkee ninkoo kariimin wanaag badan oo deeq badanoo deeqsi ah qaabalani inuu iqaabilo oo imuqaabaleeyo ruba rajulin nin la arkee way dhici kartaa wey aada u yari deeqsimo badna ruba rajulin nin la arkee rajulkoo kariimin deeq badanoo deeqsiyo wanaag badan qaabalani inuu iqaabilo rubadaa xuruuftan oo xurufuljarkaa ah saddex loo qaybiyo xurufuljar saddexa loo qaybiyo malaha masaladaas waa masaladii habeenkii iigu horreeyey shiiku ii akriyay uu naxwo iiga bilaabay ah, xuruufuljar maxaa la bismi illaahi shiiku iiga bilaaba aniga markuu naxwo ii akrinayo bismi illaah uu iiga bilaabay waana ii ciraabay ilaahayna waa ii furay alxamdu lilah shiiqoo aad u qayr badan u ah marka laakiin waa ka cabsada anuu bisin inaan ka bilaabo oo waxaan is idhi waxa weyn amaan sidii loo fahmi karin maxaa yeele siduu u sharxayaanan u sharxi karin sharxiisa aad u cajaa'ib badna ilaahayna waa noo barakeeye cilmigiisa alxamdulilah sheekh axmed cabdiyaa la dhihi jira marka malaha markaa haddeeraan laga maarmaan ah waxaan leenahay marka xuruufuljariga marka laga hadlaa saddexa loo qaybiyaa saddexa loo qaybiyaa xarfujar asli ah xarfujar zaa'ida iyo shabiihun bizaa'id xarfujar marka laga hadlaa macnahooda macnahooda marka laga hadlaa macno ma faa'iideeyaan mase ma faa'iideeyaan meel ma ku tacalluqaan mase kuma tacalluqaan xarfujar maxaa loo qaybiyaa saddex saddexa loo qaybiyaa saddex xarfujar asli ah xarfujar zaa'ida iyo xarfujar shabiihun bizaa'id saddexdaasa loo qaybiya xarfujar asliga maxaa la yidhaahdaa huwa ladii lahu macnan huwa aladii lahu macnan machuudun lahu waa xaraf leh macno loo og yahay macno lagu yaqaan waa naga hadda u soo sheegayna macnahaas xarafkaanu leey kanu macnahaasu leey huwa aladii lahu macnan machuudun lahu waa xaraf leh macno loo yaqaan oo gaarah loo ogyahay wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih una baahan meeluu ku tacalluqo kaas maxaa la dhaha xarfujar asliya huwa ladii lahu macnan mahuudun lahu huwa ladii lahu macnan machuudun lahu wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacallaqu bih waa xaraf leh macno loo yaqaan una baahan meeluu ku dhego ku tacalluqo maantana waa nagale aljaaru wاlmajruur mutacaliqun ilaa kada meelaan ku dhajayna xaraf jaar iyo xerow tacalluq la-aan ma dhacaan ay yidhahdeen xerow dersigii maruu ka baxo meelu aado hadduusan beelin dersi arsama waa xamaal tega u baahanya meel ku tacalluqo oo uu mufaa ka soo cuno kimis waa inuu soo helo hadduusan kimis soo helin darsigii dee malag maahanin mot xaraf jaarna waa nuucaasoo kale meel lagu dhajiyu rabaa meel la ma istaagi karo keligiis meel ma istaago kaas waa xarfu jaarkii asliga ahaa huwa aladii lahu macnan maxduudun lahu wayaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaq bih xarfu jar zaa'ida maxaa la yidhaha huwa aladii laysa lahu macnan maxduudun lahu macno loo yaqaan mabale wax macnaaba male walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih meelu ku tacalluquna uma bahno markuu lagu leeya macno male waxaa loola jeedaa macno khaasa male laakiin macno caamu leeyaho layra tawkiid maxaa hadalkaas loogu darayaa qur-aanka xaraf ku jira marka la yadhaha waa xarfujarkii lagu dhihi jiray zaa'id marka carabiyada la joogo qur-aanka marka la joogana la yidhaahdo tawkiiduu faa'iidaynaa war waa kan marka lagu yidhaha inaadan dhihin dee qur-aanka waxaaba ku jira xarafan wax macnaa la dhamay war kuma jiree waxa weyaan xarfujarkan marka lagu leeyahay huwa aladii laysa lahu macnan maxmuudun lahu macno khaasaa laga hadlaya laakiin macno caamuu leeyay midkan oo la yidha tawkiid xarfu jar zaa'ida muxuu noqday huwa aladii laysa lahu macnan maxuudun lahu walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih meeluu ku tacalluqna uma baahno maba tacalluqo halkaas waxaan kala xirnay xarfu jar asliya iyo xarfu jar zaa'ida shabiih bizaa'id midba dhinacu ka shabaha huwa aladii lahu macnan maxuudun lahu horta macno loo yaqaanu leey rubadaanaba ka mida walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacalaqu bih laakiin meelna kuma tacalluq tacalluq ma leh mid asligana dhinacu ka shabaha oo wuxuu ka shabaha macnuu leey huwa aladii lahu macnan machuudun lahu waa mid macnale loo yaqaano laakiin walaa yaxtaaju ilaa mutacalaqin yatacallaqu bih laakiin uma baahna meel uu ku tacalluqo ma u baahna uma baahna ma tacalluq halkaas markaa xarfu jarkiya dubaba waxaan ogaanay inuu qaybsan yahay saddex xarfu jar asliya xarfu jar zaa'ida shabiih bizaa'id ka soco ruba xarfu jar shabiih bizaa'iday ka midta marka maxaan ka rabnaa macno loo yaqaan inay yeelato tacalluqna aysan u baahnayn macnihii loo yaqaana waaba labo waa taqliil yarayn takhiir badin yaraan dhihi maydid badnaanna dhihi maydid ogow meeshii nax la joogaa waxaa la ilaalinaya ishtiqaaqa kelimadda yarayn iyo badin aad leedahay oo facala laga keeno taklii qalala ah tagfiirna kaara waa ruba ruba weeye oo xuruufulkhafdigii rubaa ka mid a ah. wa min macaaniihaa macaanideeda waxaa ka mid a ah adtaqliilu yarayn miaal naxwi ruba rajulin nin la arkee macnaha waa yaryahay wey waa la arkaa macnaheedu waa yaryahay wey rajulkoo kariimin wanaag badan waa deeqsi wey kariim qaabalan inuu qaabilo waxaa leedahay ruba xarfu taqliilin wa jarin shabiihun bizaa'id ruba xarfu taqliilin horta macnaheedaad sheegay wa jari camalkeedaa sheegay camalfalka ay samaydo shabiihu bizaa'id nuuca ay xarfujar ka tahayna waa sheegay saddexdaas isdaba dhigay ruba xarfu taqliilin wa jarin shabiihun bizaa'id rajulin mubtado waa mubtada waxa ka dambeeya iska mubtadayse waxaa yl meel ma tacaluqda waa tilgu yidhi rajulin mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun calaa caqilihi waxaa u diida inay ka muuqato ila waa saxiixa laama u dambeeyee manaca min duura ishtiqaalu lmaxal bixarakati xarfi اljari shabiihi bizaa'id xarfu jarkan shabiih bizaa'idka oo rubaca aa kasro saartay caaqibkii mubtadaha ra waa rafcisayo soo maaha meeshii damada la saari lahaa waa meesha xarfujarka zaa'idkaa xarakadiisiyaa kortay marka xarfujarka zaa'idka xarakadiisa u diiday waa lagu qadara marka damadii waa la qadara waxaa u diiday xarfujarka zaa'idka xarakadii uu keeno kasrada marka hadda fiiri rajulin maxalka waa ka rafcisan tahay lafdigana waa ka jaranta iiri rajulin lafdiga waa ka jaranta sooma jeed laakiin maxalka waa ka rafcisanta ila waa mubtade rajulin mubtadan marfuucu bilibtidaai wa calaamatu rafci damatun muqadaratun calaa aaqilihi manaca min duhura ishtiqaalu maxalli bixarakati xarfi ljari shabiihi bizaa'idi kariimin iyo kariimun labaduba kuu bannaan kariimin haddaad tidhahdo waxaad ka sifaynaya lafdiga rajulin lafdigaad raacda kariimun haddaad tidhahdo maxalkaad raacda ilaa rajulan waxaan ogaanay lafdiga waa ka jirantao rubbaa ka jirtay maxalkana waa ka rafcisantao waa mubtadi ah, marka kariimin kariimun labaduba noo bannaanta kariimin sifatu rajul bictibaari lafdine lafdiga markii la fiiriyo waa hoos dhigay lafdiga marka la fiiriyo rajulin soo ma hoos dhigna kariimin sifatu rajul biictibaari lafdi wa sifatu majhuuli majhuul calaamatu jari kasratu daahiratu fi aqil kariimun haddaan idhahnana kariimun sifatu rajul biictibaari maxal maxalkaan fiirina markaa kariimun sifatu rajul باعتباaر محل مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاaهرة في akhر قاaبلني قاaبل فعل ماaض مبني على الفتح لا محل له من الإحراب nuunta waa l nuun الوقاaية nuunti ilaalin ha ilaaline ficilkay kasrada ka ilaaline liannahaa taqi lficla can ilkasr ficilkay hoosdhiga ka ilaalina ka waardiyeyda sababtuna waxay tahay waxaa ka dambeeya ya ya-duna waxay rabtaa xarafka ka horey in la hoos dhigo haddii nuunta meelsha laga saaro oo ya-da iyo ficilka layska xijiyo ya-du waxay leedahay aniga xarafka iga horeeya waa la hoos dhigaa ee laanta hoosdhig ha la saaro ficilna wuxuu le weligayba layna hoos dhiga waa isku dhaceen soo ma ayadaa dhexda ka gashay marka markaasay ficilkii iyo waxay udhaxaydaa yadii waxay leedahay ficilow qaado aduu xarakadaada iska tag ya-ey maxaad u baahneed kasr aniga halay saaro waakaasaa ya-du kasrad u baahneed nuunka waa tan la saar ah, marka maxaa leedahay magaceeda nuuntan nuunul wiqaaya liannahaa taqi lficla can ilkaasr ficilkay ilaalina waardiyeyni oy kasrada ka waardiyeyni waxaa tira annuunu lilwiqaaya walyaa damiiru mutasilu mabniyu cala sukuuni fi maxali nasb mafcuul bih yadaa waa mafcuul bihgii ficilka waa damiir hadde damiir mucrab miya mise waa mabni mabni marka waa mabni damiir mabniyun cala sukuuni في محل نصب مفعول به محلka ka نصب hadda ma dhow qaabalnي فaacilkeed aawe وفاaciلهu ضميir مستطir جawاaسا تقديiرهu huوa يacuud calى rajul rajulku ku laabana qaabalanii huwa rajulku inuu qaabilo wey rajulka faacil waxa muqaabalada samayna waa rajul isagaa faacilo ficilkan samayn weli ma dhow waljumlatu ilaa mubtadaan sheegnay soo maha oo ah rajul mubtada khabaru kaa raba jumladaana khabar u ah oo qaabalani jumlo kabar dhacday ficiliyo faacila kabar dhacay waljumlatu min alficli wاlfaacili wa qaabalani faacilkeeda fii maxali rafcin khabarulmubtada jumlo qabar dhacday waxay u baahneed raabit wax isku xidha wاraabitu baynahumaa aلdamiiru almustatiru fii qaabalani faacilka qaabalani wey kaasaa raabidkii wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslم وbaaraka calى nabiyina mxamed